bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi wslm ama bacdu alxadiidu الsaabic wاlcishruun xadiidka labaatan iyo toddobaad can الnawaasi bni samcaana radia allahu canhu can الnabiyi slى اllah عlyh walihi wslm qaal albiru xusn اlkhulqi wاlإثmu ma xaaka fi nafsika wakarihta an yaطلca عlayh الnas rawaahu muslim wcan waabisata bni macbadi qaal ataytu rasuula اllahi slى اllah عlyh walih wslm faqaal jiئta tasأl can اlbiri wاlإثm qultu nacm qaala اstafti qalbk albiru maطmaأnat ilayhi الnafs waطmaأna ilayhi اlqlb wاlإثmu ma xaaka fi الnafsi wataradada fi الصdr wain aftaaka الnaasu waaftowk qala الshayku raximah اllah xadiidu xasanu rawaynaahu fi musnaday اlimaamayni axmed wاddaarimiy biisnaadin xasan xadiidkan waa xadiidkii labaatan iyo toddobaad ee kitaabka arbaciinka ka mida matn alarbaciin annawawiya lilimaam الnawawiy raximah اllah wuxuu leeyahay can الnawaasi bni samcaan radia allahu canhu waxaa laga wariyey can الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxa uu yihi albiru khayrka xusnu اlkhuluqi weeyaan dabeecad wanaag weyaan walitmu dembigana maa weyaan wixii xaaka ku laablaabtay fii nafsika nafsadaada wixii ku laablaabtay wa karihta aadna nacday an yatalica calayhi annaasu dadka inay kugu arkaan aad nacayso rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacan waabisata bni macbadin qaal ataytu rasuula allahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulkan u imid faqaala waxa uu yidhi ji'ta tas'alu can ilbiri walithm ma waxaad u timid adigoo su-aalayo biriga khayrka iyo dembiga qultu waxaan idhi buu yidhi nacam haa qaala waxa uu yidhi istafti qalbaka qalbigaaga jawaab weydii oo qalbigaaga jawaab ka dalab qalbigaaga intijaabi way nacam ayb albiru khayrka maطma'anat ilayhi nafsu waa maasha wixii weeyaan iطma'anat ay u xasishay ilayhi kaa xaggiisa annafsu nafsadda ay ku xasishay waطma'ana ilayhi lqalbu qalbigana oo u xasilay ayb walitmu dembigana maa weeyaan xaaka fi nafsi nafsadda ku laalaabtay oo aad ka shakisan tahay wataradada fi sadri wa ku laalaabtay fi sadri xabadka dhexdiisana ku laalaabtay ood ka shakisay wa in aftaaka naasu dadka haba kuu jawaabaan oo aftawka ha kuu jawaabaanba dadka hadday doonaan waa bannaan yahay ha ku oo ha kuu jawaabaanba <coughs> qaala shaykhu raximah llah wuxuu yidhi xadiidun xasanun weeyaan kani rawaynaahu aanu werinay fii musnaday imaameyni axmed wadaarimiy labada musnadee imaam axmed iyo daarimi ay kala leeyihiin yaanu ka warinay biisnaadin xasanin isnaad xasan ah xadiidka marka hore waa isla hal xadiide eh, oo laba riwaayo oo ku kala keenee xadiidkan wuxuu asal u yahay isaga laftirkiisa yacnii shayga xaqa ah ama xalaasha ah sida qalbiga ugu dego waxa shakiga waxa shubhada ah ama dembiga ahna qofka muslimkaa qalbigiisa inuusan ku xasilaynin ee maanta dhan shaki un uu ku jiraayo <coughs> ayb oo waxau yidhi nabiga sal allahu caleyh ali wasalam albiru xusnu lkhuluq biriga waxaa la yidhaha xusnu lkhuluq dabeecad wanaag albiru laba macnoy leedahay labada macno waxaa weeyaan khalqiga inaad wanaag kula dhaqanto taas waa loo jeedaa weji furfurnaan dabeecad wanaaguna waxaa weya weji furfurnaan wanaagga ood bixiso dhibkaaga iyo shartaadaoo dadka ka hayso waxyaabahaas waa incan macnaha labaadoo biriga uu leeyahay waxaa weeyaan waa khayrka oo dhan kelima jaamica lilkhayri kullihi waa kelimad khayrka oo dhan uu ku urursan yahay wa ilaahay leeyahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqrib walakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaabi walnabiyiina waaata almaala calaa xubihi ila aakhiri ilaaya taas marka diinti oo dhan baa marka albiru ah diintii oo dhan iyaa biriga iyo khayrki ah nacam labada macnoba isku soo duuduubo khayr oo dhan nooca doontaba ka dhige iyo yacnii eh, ama waxaad tidhaahdaa dadka oo wanaag lagula mucaamaloodo isku soo duuduub albiru khayrka xusnu lkhuluqi wey waa dabeecad wanaagga waay biriga nacam ama alla inaad si wanaagsan ula dhaqanto khalqigiina aad si wanaagsan ula dhaqanto weyaan wal dembigana maa xaaka fii nafsika dembi waa maxay wixii naftaada ku laalaabto qofka muminka yani waxaa laga wadaa waxaa weya qofka muminka iimaankiisu fiican yahoo nool yahay shayga dembiga waa ka gubanaa qalbigiisa markasta ma ku deganaa wa karihta an yadalica calayhi nnaas dadka inay kugu arkaanna waxa aad nacaysa waay adigii qalbigaaga kuma degana xalaal miya xaaraan miya waa laablakac baa ku jirtaa dadkana inay kugu arkaan oo lagugu fiirsado adoo meesha dhex taagan in lagu arkana waa dhibsanaysaa waa nacaysaa kaas ka dheeraw marka naam wax fiican maahan wailaa maxaa yeele wax hadday fiican yihiin de dadka inay kugu arkaan wax dhibaata oo arki ma u arkaysid laakiin waxa aan nacaysa in lagugu arko isla markaana qalbigaagana uunan ku deganayn waxaa weeyaan ma ahan ma ahan biri iyo khayr ma noqonayaan bal waa dembi <clears throat> rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacan waabisata bni macbadin qaal waxa uu yihi ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam aan u imid fa qaala waxa uu yihi nabiga sal ly slam waa igartayo marka waxaa laga yaabaa inuu qariino iyo yacni nebiga inuu sansaankiisa inuu fahmay waxa uu soo wado adiga laftirkaa mararka qaar qofku way dhici kartaa eh, inaad qiyaasto into habka wax u rabo iyo habka uu kugu yimid iyo marka aad aragto inuu su-aal raba iyo in kale iyo aad qiyaasi kartid baa jirto xadiidku macnihiisa ma tusaayo nebigu inuu qeybka ogyahay nabiga caleyh isalatu wasalaam qeybka mutlaq ah waxba ma oga wuxuu og yahay waxaa weeyaan qeybka waxyaabaha maqan nebigu wuxuu ka og yahay intii alla oo u sheega subxaanahu watacaala caalimu lgeybi falaa yudhiru calaa geybihi axada ila man irtadaa min rasuul um, waxyar wixii alla oo u muujiyo unbay ogaan karayaan marka eh, rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi ji'ta waa timid tas'alu can ilbiri waalithmi adoo khayrka iyo dembiga wax ka weydiinayo khayr iyo dembi in laguu sharxa miyaad u timid ayuu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi nacam ha qaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalama oo qeybkaas yani mutlaqaa ilaahay unbaa keligii unbaa og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algeyba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun walow kuntu aclamu algeyba lastakartu min alkhayr buu yii nabiga sal l slam haddaan qeybka ogaan lahaa khayrkaan badsanahayo lastakhartu min alkhayr wamaa masaniya suu wax xumaanana iguma dhici lahayn haddaanba ogahay wax beri igu dhacay beri dambe waxa igu dhacay sanad kadib waxa igu dhacay haddaan ogahay wax dhibaata igumaba dhaceenba haddaanba sii garanayo labadii qof oo nabiga loo keenayna sala allah ninkii naagtii ninkii xaaskiisii ku riday zinada ku tuuray ee labadoodaba la la la dhaarta lagu xukumay dhaarteen labadooda sida suuratu nuur kus alla uu ku tilmaamay xukunka licaanka waa kii nabiga u yiri labadiina mid unbaa been sheegaya yiri kaasaa been sheegaya nabigu ma dhihin sal l ly slam sababto ma ogeyn wax been sheegawaxyaabaha dhan marka waxay ku tusayaan taas qultu waxaan idhi buu yidhi saxaabigaani nacam ha qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh waali wasalam istafti qalbaka qalbigaaga bal weydii yacnii qalbigaaga ayaa yacni aad ka dareemaysaa waay macnuhu ee qalbiga hadda maaha adiga qalbigaaga ku soco ma aha qalbigaaga dowqaaga iyo dooqaaga wuxuu kusiiya qaado wixii kalena ka tag macnaheedu sidaa ma aha maxaa yeele sharcigu riyada iyo ilhaamta iyo qofka yani wax lagu ilhaamiyo iyo waxaasoo dhan sharcigu xugun ma ka dhigo xugunka kitaabka iyo sunnada unbaa laga qaataa kitaabka iyo sunnada unbaa wixii axkaama laga qaataa xalaal iyo xaaraan iyo waajib iyo sunno iyo ee waxaa weeyaan halkan qalbigaagaad ka dareemi og tahay weeyaan macnaha istafti qalbaka albiru khayrka madma-anat ileyhi nafsu waa waxay nafta ku xasishay wadma ilayhi ileyhi lqalbu qalbiguna oo ku xasilay ku degay walismu maa xaaka fi sadri walismu maa xaaka fi nafsi dembina waxaa weeyaan wixii nafta ku laablaabtay oy shaki dartii ugu laablaabtay wataradada fi sadri xabadkana ku laablaabtay wainaftaaka naasu aftowka dadka haba kuu jawaabaan hana kuu jawaabaan yani jawaabta dadka ay kuu jawaabayaan ma ka dhigaysa weeyaan marka shaygaani xukunkiisa ma bedeleyso taa marka biriga iyo xadiidku marka wasaadir wuxuu uga hadlay iyo waxa dembiga ah alxadiidu athaamin walcishruun xadiidka sideed iyo labaatanaad can ilcirbaad bni saariyata radia allahu canhu qaal wacadanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama mawcidata wajilat minha alquluub wadarifat minha alcuyuun faqulnaa ya rasuula allah kaanaha mawcidatu muwadicin faawsinaa qaala uusiikum bitaqwa allahi wasamci waataaca wain ta'amara calaykum cabd wainahu man yacish minkum bacdii faseera ikhtilaafan kathiira facalaykum bisunatii wasunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin caduu calayha binnawaajid waiyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula bidcatin dalaalah rawaahu abu daawuuda waatirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan asal weyn weeyaan oo wuxuu ku saabsan yahay waxyaaba badan oo dadka adduunkoodana ugu hagaagayo aakhiradooduna ay ugu hagaagayso waxyaabaha adduunka iyo aakhiradaba ay ku hagaagayaan xadiidka uu sheegayo waxaa ka mid a waxaa ka mid a alla kacabsiga taqwada alloo dadka farayaa adduun iyo aakhiraa ku hagaago adduunka iyo aakhirada waxay ku hagaagayaan alla kacabsiga wuxuu kale xadiidka uu ka hadlayaa <clears throat> adduunyada wax ay ku hagaagayso oo ah dadku inay madaxda ka dambeeyaan marka dadka muslimiinta ee madaxda ah iyaga xukumo inay ka dambeeyaan oo ay fawdada iska aanay la imaanin oo fawdada iska daayaan oo samci asamcu waaaca waxaa la yihahdaa taana marka dadka adduunyadooda ugu hagaagaysa ayb xataa hadduu xaakimku yani ama ama baari ha ahaado ama faasiq ha ahaado nacam haddaanu gaalnimo cad uusan samaynaynin taas marka iyada waa taas waxaa kaloo xadiidku sidoo kale uu tilmaamayaa sun eh, bidcada sida ay u xun tahay iyo qofka meesha ay gaarsiinayso iyo marka dadku iskhilaafaan oo ummaddan ay kooxo kooxo u kala baxdo badbaadadu xaggee bay jirtaa badbaadadu waxay jirtaa sunnada nabiga sala allahu caleyh ali wasalam marka sunnada waxaa uga badbaadaysaa baadida sunnada waxaa looga badbaadaa baadida iyo khayr daradaa looga badbaadaa intaba xadiidka marka wuu tilmaamo xadiidkan marka xadiid aada iyo aada u weyn weeyaan can ilcirbaad bni saariya waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal waxauu yidhi wacadanaa rasuulullahi rasuulkaana wacdiyey sala allahu calayh ali wasalama mawcidatan waana ayuuna waaniyey wajilat minha alquluubu wajilad ay cabsatay minhaa waanadaa darteed alquluubu quluubtu ay cabsatay wadarifad ay shubantay minhaa waanadaa darteed alcuyuunu indhaha indhuhuna ay shubmeen ooyeen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ka annahaa waxaadba moodaa midani tani mawcidatu muwadicin mid sagootinayo oo na sagootinaayo waanadiis oo kale qof na sagootinaayo waanadiis oo eh, kaleed ba moodaa ee fa awsinaa noo dardaaran rasuulka ilaahay bal dardaaranna si <clears throat> qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam uusiikum waxaan idinkula dardaarmayaa bitaqwallaahi alla ka cabsi rabbigii idin abuurta ka cabsada wasamci baan idinkula dardaarmayaa maqal iyo wadaacati iyo adeecid ka dambeyn dadka madaxdaa laga dambeeya la maqlo wain ta'ammara amiirba ha idiin noqday calaykum korkiina cabdun addoonba korkiina madaxa ku noqde yani mujtamacii markaas jooga addoon madow oo xabashiya inuu madax u noqdo yacni waa ku adkayd ay adeecaan markaas sababtoo ah eh, yani sababtoo ah iyagu waxay ahaayeen mujtamac marka qabyaaladu ku badatay oo iyagu dhan marka qofka yacni dadka aan iyaga ahayn aanay waxba ahayn wa inahu shaniya man yacish qofkii noolaado minkum idinka idinka mida bacdii aniga gadaashay qofkii noolaado faseyaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan khilaaf buu arki doonaa kahiiran fara badan ikhtilaaf aada iyo aada u fara badan ayuu arki doonaa fa calaykum bisunnatii fa calaykum waxaad laasimtaan ood ku dadaashaan bisunnatii aniga sunnadeyda ku dadaala wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin khulafaa uraashidiin sunnadoodana ku dadaala dariiqooda khulafaa uraashidiinna waa abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali weeyaan ayb eh, facalaykum bisunatii ogaada sunadeyda ogaadoo qabsadoo ku dhegoo laazima wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin khulafaaءu raashidiintii hanuunsanaydee xanuuninaysay dariiqoodana ku dadaala ayb caduu calayha eh, ku qaniina binawaajidi gows-dambeedyada ku qabsadoo ku qaniina sunadeyda iyo sunada khulafaa raashidiin gows-dambeedka ku qabsada wa iyaakum waxaan idiin kala digayaa idinka iyo wa muxdathaati lumuuri arrimaha kuwooda cusub oo diinta lagu soo daro oo aan ka mid ahaan jirin fa ina kula bidcatin maxaa yeeley bidco kasta dalaalatun baadi weeyaan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan nabiga caleyhi salaatu wasalaam cirbaad ibni saariya ka warinaayo waxa uu leeyahay wacdanaa rasuulu sala allahu aleyh ali wasalam rasuulkaana wacdiyey mawcidatan waane ayuuna waaniyey riwaayada imaam axmed waxay leedahay baliiqatan waane aada u xeel dheer bay ku daraysaa nacam aad iyo aada waane u xeel dheer ayuu nabigana waaniyey waana midii ilaahay faray inuu sidaas yeelo oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa munaafiqiinta waxaa layidhi qur-aanka ku wacdiyaa layidhi hadal yacni waano iyo hadal xeel dheer oo aad iyo aad meel dheer u taabanayo ku waaniyo saa u sheeg baa layidhi nacam waxaa layidhi nabiga sal lla ly slam udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waano wan dadka rabbigaa jidka rabbigaa dadka ugu yeer waano ugu yeer adoo isticmaalay waxaan ujeedaa udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati xikmad adoo isticmaalaya iyo walmawcidati alxasanati iyo waano wanaagsan almawcidat alxasana waa midaan marka hadda nebiga oo asxaabta ku wacdinayo wacadanaa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaana wacdiyey mawcidatan buuna waaniyey waano wajilat minha alquluubu quluubtu ay la cabsatay quluubtu baa la cabsatay wadarifat minha alcuyuun indhuhuna ay la ilmeeyeen oo ay la shubmeen indhaha rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam dadka aad buu u wacdi jiray marar badanna waxaa weeyaan nebigana wacdigiisa balaaqo iyo wax kasto waa ku dheehnaa iyo hadal gaaban oo macno aad iyo aad u fara badan lagu guto saas daraaddeed wuxuu yidhi jaabir ibnu samura nebiga salaadiis waxay ahayd dhexdhexaad khudbadiisuna dhexdhexaaday ahayd khudba dheer ma aqoonin rasuulka sala allahu alayh ali wasalam khudba gaadhexdhexaad ah ayuu yeeli jiray nacam jumcada weliba kuma dheereyn jirin dadka saas weeyay riwaayadka abu daawuud wuxuu soo saaray uu leeyahay nebiga caleyhi isalaatu wasalaam mawcidada iyo waanada jumcada dadka kuma dheereyn jirin inamaa huwa kalimaatun yasiiraat nebiga khudbadiisa waxay ahayd kelimado yaryaray ahayd nacam oo dadkuna yani qalbigooda taabanayso macaani badanna ay ku jirto yay ahayd nacam waanadii marka say dadka u saamayso nooga sheekeynaya cirbaad bnu saariya wuxuu yidhi wajilat minha alquluub quluubtii baa la cabsatay wadarifat minha alcuyuun indhihina waa la ilmeeyeenoo way la shubmeen labadan marka tilmaan waa labada tilmaanoo muminiintu ay leeyihiin allana uu yidhi ku ammaanay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanahum calaa rabbihim yatawakaluun mu'miniintu waxaa weyaan kuwa haddii ilaahay dikrigiisa la sheego qur-aankii lagu aqriyo alla la xuso wajilat quluubuhum quluubtooda cabsanayso nacam waxaa kaloo alla yihi subxaana watacaala wabashir ilmukhbitiin alladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum kuwa haddii ilaahay la xuso quluubtooda ay baqayso ayb in lagu khushuuco waanadan ilaahay baa dadka faro aan ahlu kitaabka ee gaalada lagu dayanino iyagu quluubtoodii waa qallashay adduunya ugu sheekeeyeen muddo dheer inay ku noolaanayaan quluubtii marka waxaasay ku qallashaa in nolosha adduunyada layskugu sheekeeyo oo yacni laga shaxo sanado dheer dheer oo qofkiiba yacni ayay ku dhacdaba mowdkii ou iloobo quluubtiisi ma cabsanayso qofkaasoo kale alla wuxuu leeyay alam yani liladiina aamanuu mu'miniinta miyaanay usoo dhowaanin an takhshaca quluubuhum lidikri illah quluubtooda inay dikriga alla ay ka cabs yani ukhushuucdo an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wamaa nazla min alxaq iyo wixii soo degayay xaq ah walaa yakunuu kaladiina uutu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasad quluubuhum wakathiirun minhum faasiquun oo marka aanay noqonin sidii kuwii kitaabka la siiyey oo kale waqtigii baa la dheeraaday quluubtoodii baa qallashay xubnahoodiina waa daacadii allay ka tageen ibnu kathiir marka wuxuu yidhaahdaa qalbigu marku qallalo jawaarixdan marka faasiqnimay la imaanaysaa qalbi qalalan wuxuu sababayaa marka inuu qofku acmaal xunxun ay ka timaado walciyaadu billah taa marka waxaa weyaan muminiinta iska leh sidoo kale ilahi wuxuu yihi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathaniya taqshaciru minhu juluudu aladiina yakshauna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri illah saasuu yihi ilaahi subxaana wa tacaala dadka marka muminiinta ahlu iimaanka ee alle subxaana wa tacaala garanayaanna waxaa alla uu leeyahay subxaanahu watacaala uu ka tilmaamayaa inay iyagu markaa hadday waanada maqlaan indhahooduna ay ilmaynayaan oo wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala waidaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mimaa carafuu min alxaq hadday maqlaan waxa rasuulka lagu soo dejiyey waxaad arkaysaa indhahoodu inay ilmo ka shubmayso xaqi ay garteen dartiisa marka labadan tilmaan marka inay waanadu quluubtuna ay baqdo indhuhuna ay ooyaan waxaa weeyaan marka waa dadka mu'miniinta waxyaabihii lagu ammaanay ayay ka mid tahay faqulnaa waxaanu niri buu yidhi markaa saxaabadu marka aad bay u aragti dheeraayeeno waanadaas inaysa caadi ahayn bay arkeeno waxay dhaheen faqulnaa waxaanu niri yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo ka-annahaa waxaad u moodaa mawcidatu muwadicin mid nasagootinayo waanadiis oo kale ee fa awsinaa rasuulka ilahiy dardaaran nasiiban dardaaran bay marka nebiga ka dalbadeen nebigana marka waa ula dardaarmayaay wuxuu yidhi uusiikum waan waxaan idinkula dardaarmayaa bitaqwallahi alla ka cabsi baan idinkula dardaarmayaa oo inaa ilaahay subxaana tacaala a ka cabsataan wa samci wa daacati baan idinkula dardaarmayaa inaad maqashaan ood adeecdaan dadka madaxda ah wa wain ta'amara calaykum haba idiin madax noqdo cabdun addoon addoonba madaxa idiin noqdo marka dadkan inuu nin addoon ah oo laleeyahay madax u noqdo oy adeecaan wax aada u culus bay ahayd nacam markaasa waxaa la laleeya haddoo nin addoona madax idiin noqda xataa ka dambeeya oo adeeca sababtoo ah, daaca la-aantiisa haddaydnan adeecin ood fawdo samaysaan waxa idinkaga hallaabayaa ka badan waxa aad ka yacni aad ka diidan tihiin marka eh, samciga iyo daacada marka qur-aanku aada ugu dadaala waana eh, sunnada eh, diintu aada ugu dadaashay waana waxyaabaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam jaahiliyada uo ku khilaafay sheekhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab kitaab wuxuu leeyahay la yihahdo masaa'il ljaahiliya masaaisha jaahiliyada alatii khaalafa fiiha rasuulu llahi sal ly slam ahla aljaahiliya wuxuu kitaabkaa ka dhigay masaaishii nebiga uu ku khilaafay dadkii ou la noolaayo jaahiliyada ahaa xilligii hore yani marka wuxuu leeyahay waxyaabihii uu ku khilaafay waxaa ka mid ahaa in madax la samaysto isla markaana madaxda la adeeco laga dambeeyo wixii macruuf ah looga dambeeyo somakasi haddaan la yeelin laakiin qoraysh maxay ku noolaan jirtay waxay ku noolaan jirtay qof walba asaa isla weynaay nin ninna inuu nin kale u taliyo ma jeclayn ninka loo taliyo ee qof isaga lamida ka amar qaato wuxuu u haystaa inuu yahay qof fulay ah oo iska dulleysan oo baaba-sanba u haystaa taa marka waa laga celiyey waxaa la yidhi saddex hadday isla safrayso hal nin madaxa samaystaa diintu marka yacni nidaamka meeshaasay ka gaartay saddex qofood hadday safar gelayaan talada nin u gooyo oo ay ka dambeeyaan ha yeeshaan buu yidhi ummad dhan marka oo meel ku nool inay qof madaxa yeelo weyso waxaa wey waa ku dambaabayaan ninka madaxdaana masaalix badan bood madaxtinimada yani in madax la yeeshaana masaalixda ay keenaysa waxaa ka mid a ah, yacni jihaadkii xuduuddii oo la difaaco la ilaaliyo xuduuddii oo la oogo jumcadii iyo jamaacadii ummaddan yacni marka ay isu soo dacweyso oo kale garnoqidii waxyaabahaas oo dhan baa marka ayaa masaalixdaas baa laga helaya marka sharciga ilaahi subxaana watacaala baa marka sidaa ku dhisan in allana laga cabsado madaxdana la adeeco madaxda marka maxaa lagu adeecaa laakiin waxaa lagu adeecaa wixii aan macsi ahayn macsida iyada waxaa weyaan ma lagu adeecaayo xadiidkii wuxuu ahaa nabiga sal ll slam inama adaacatu bilmacruuf daacada iyo ka dambeynta madaxda laga dambeynaya waa wixii macruuf ah hadday ku dhahaan dembi sameey ma sameynaysidoo ma yeelaysid soo ma kasin waxaa kaloo iyadana marka ay daacadooda ilaa intaa la egay jiraysaana waxay jiraysaa in in allaale inta aanay diinta ka bixin hadday diinta ka baxaan ama wax diinta looga baxo ay la imaadaan la adeeci maayo madaxtinimadoodana meeshaas ku baaba-aysaa nacam oo dadkii markaas iyaga ama doortay amaba hadday xoog ku yimaadeenna dadkii ahluxalli walcaqdiga dadkii ummaddan yacni una furay una xirayay ee culummada iyo dadka qabaa-ilka madaxda u ah oo odayaalka u ah yaa laga rabaa inay marka muslimiinta qof u keenaan muslim ah hadduu imaamkii diinta yani ninka amiirka ah hadduu diinta ka baxo ayb marka nabiga caleyhi isalaatu salaam labow marka laba muhimadoo kala dardaarmay alla kacabsiga oo wax walba asal u ah koow maadada labaadna wuxuu kala dardaarmay yacni adduunyadooda si ay nadaam u yeelato madaxda ka dambeeya yiri waa laba shay marka aada iyo aada muhim u ah marka dadkii madax samayso waayey oo madaxtinimadaba uu arkaayey inay tahay dad qof laga dambeeyaba dadkii uu arkaayo inay tahay eh, cabsi iyo fulaynimo haddii nin addoona oo madax u noqdo ma ma adeecayaan dadkaas ma ma adeecayaan dadka noocaas oo kalea marka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu ka goynaa caadadaas xun marka wuxuu leeyahay nin addoona hadduu madax idiin noqdo yeela saddex siyaaboodaana madaxtinimada ay ku sugnaataa qofka ugu sugnaataa waxaa weeyaan saddexda si yacni sharciga marka laga hadlayo mid waxaa weeyaan eh, dadka ahlu xalli walcaqdiga inay doortaan oy madax ka dhigtaan ahlu xalli walcaqdigana waa culummada iyo odayaalka wada socda hadday culummadu meesha ka maqan tahay de ahluxalli ma joogo ahlulxalli walcaqdi haddaad maqasho waa dadka dadka u furo u xira waay ummaddaanna waxaa u furi kara una xiri kara dad diinta ilahay wax ka yaqaana marka dadkii diinta iyo odayaalkii iswato ayaa waxay dooranayaan qof markaas waa sida abubakar uu ku yimid waay cuhmaan sida uu madaxtinimada ku yimid waay soo ma garanin waxaa soo haray marka e, sida labaad waxaa weeyaan amiirkii hore inuu nin doorto marku intuusa dhiman nin ka hor wuxuu yidhi haddaan dhinto ninkan baa madax idin ah khalaas madaxtinimadiis waa sugnaanaysaa midkaas kale cumaraa sidaas ku yimid sida saddexaad waxaa weya inuu intuu boobo xukunka oo uu qabsado oo uu awooddii isaga yeesho oo dadku ay noqdaan shacab iyo dowlad ay kala noqdaan marka ninkii xoog ku qabsado iyada qaabkan saddexaad waa xaaraan sharcan ma banaano sababtoo ah ummadda arrintooda in la boobo diinta ma farayso soo ma kasin bal cumar wuxuu yidhi cumar aad u arrintaas uga galiiliyooday oo wuxuu xataa tilmaamay dad waxau maqlay wallahi haddao cumar dhinta aniga hebelan la ayaan bayca siinaa mid kale wa hadduu hebel dhinto wallahi aniga hebelan la ayaan cumar haddou dhintay hebelan la madax ka dhigana markaasu wuxuu yidhi waxay rabaanuu yidhi inay dadka xukunkooda boobaanuu yidhi iyo taladooda dadkan kii basaa eh, ku baayactamo iyo midkii lala baayactamo labadaba wuxuu yidhi waxay istaahilaan in la dilo waxay astaahinaan in la dilo ummadda xukunkii taladii ay lahayday rabaan inay boobaan bay dheheen qofka gabadha ou dhalay isagaa nikaaxaya ah in laga boobo sharcigu waa diiday ummadda dhan arrintooda inuu qof iska booba see u ogolaana marka sharciga sifadan marka saddexaad sharcan ma ku banaana laakiin laakiin haddii ay dhacdo inay markaa ay yacni uu taladii gacanta ku dhigo oo ummaddii uu kala xasiliyo markaas la dhihi maayo muslimna uu yahay xukunka halaga tuuro isagana halagu kaco la dhihi maayo kaas dambe marka waxaa la yidhaha mutaqali baa la yidhaha mutaqalib ninka xoogga xukunka ku qabsado hadduu wax kale islaaxiyo yacni ay xuduuddii uu oogaayo ama ummaddii jidadkii uu nabad ka dhigaayo ama maalan ou yacni ummaddii xuquuqdooda u kala celinayo waa lagu adeeca wixii macruuf oo fiican wixii qaladana waa laga istaagaa iyadoon lagu jabhad lagu noqonayni lagu fallaagoonayn saddexdaasi ayaa xukunka oo u sugnaadaa si ayuu xukunka ku sugnaadaa si aan marka sidaa ahayn waxba xukun ku sugnaan mayna marka haddii addoonku madaxtinimadii ay gacanta usoo gasho awooddii gacantiisa ay ku jirto oo dadkii shacab iyo isagiiyo xukumaayo ay noqdaan waa la adeeca markaan sidaas weyaan xadiidkuna ma tusaayo in yani sida axaadiidtu ay tilmaamayso nabiga sal ll ly slam wuxuu leeyahay al a'imatu min quraysh buu leeyahy rasuulka sal ll ly slam dadka madaxda ah qurayshiyiinta laga doortaa madaxda nin quraysh ah oo diinta wax ku xukumi kara inta uu joogo waxaa weyn in cid kale la doorto maaha isaga in la yidhaahdo lasoo qabto wa nabigaa yiri sala allahu caleyh waali wasalam qadimuu qurayshan quraysh hormariya yaan laga hormarin quraysh sidaa buu yiri marka laakiin nin aan quraysh ahayn hadduu xukunka ku boodo ou qabsado waa la iska adeecaa inta ummaddu ay dhibaato iyo ku jiri lahayd iyo rafaad ayb taas marka iyadu waa taasa labadaas shay buu marka nabiga kala dardaaran bal fiir dardaaranka rasuulka sala allahu alayh ala slm adduunkooda iyo aakhiradooda wax islaaxinayo u sheegay ayb waxa lagu adeecayna waa taas waa macruuf walaa daacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq wax macruuf unbaa lagu adeeca macsi cid lagu adeecaya ma jirto wain ta'amara calaykum cabdun addoonba madaxa idiin noqdo wa inahu man yacish minkum qofkii noolaada oo idinka idinka mida bacdii aniga gadaashay fa sayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan khilaaf katiiran fara badan buu arki doonaa khilaaf fara badan ayuu arki doonaa qofkaas fa calaykum bisunnatii fa calaykum waxaad ogaataan ood ku dadaashaan oo laasimtaan oo qabsataan bisunnatii aniga sunadeyda qabsada dariiqayga qabsada sunada nebiga waxaa la yidhaha dariiqi rasuulka sal ly slam assunna marka lagu yidhaha waxaa weeyaan asalka assunna waxaa la yidhaha jidka ama jidkaas ha xumaada ama ha fiicnaada sunada saasaa la yidhaha laakiin assunna marka la yidhaha sunnatu rasuulillahi marka sala allahu calayh ali wasalam waxay noqonaysaa dariiqii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam dariiqii nabigana wuxuu isugu jiraa waxyaabihii isaga uu dadka barayo u sheegay ficilkiisii xaaladiisii siday ahayd wixii agtiisa lagu sameeyey oo uunan dhihin waa xun yihiin uusa dhihin intaasay ka kooban tahay sunnada nebiga sala allahu aleyh ali wasalam sunnada nebiga marka fuqahada waxaa jiro erey isdilaax erey bixin ama afgarad ay dadka fuqahada leeyihiinaa jiro iyo afgarad ay leeyihiin dadka eh, culamada muxadisiinta ah. sunno ayaga fuqahada waxay u yaqaanaan wix aan waajib ahayn waxay ku leeyiin salaaddaa sunno waay waxaa sunno waay bimacnaa waajib ma ahan bay ka wadaan taa hadda anagu ka hadli mayno fa calaykum bisunnatii waxaa laga hadlaa dariiqii rasuulka oo dhan ama sunno ha ahaado siday fuqahadu u yaqaanaan ama waajib ha noqdo wax allaala waxuu doonaa noqdo dariiqii nebi maxamed sala allahu alayh ali wasalam waajibkii iyo sunnadiiba isla soo gelaya marka soo ma garanin marka asunna markaan leenaha caam waa ah hadda waxaa soo gelaya wax kastoo oo nebiga uu dhaqan ka dhigta sala allahu alayh ali wasalam markaa intaa ogaatid sunnada rasuulka sala allahu alayh ali wasalama yacni caqiidadii baa soo gelayso cibaadadii baa soo gelayso aadaabtii baa soo gelayso akhlaaqdii waxyaabahaas dhan baa soo gelaya caqiidada maadaama ay asal u tahay wax walba laakiin ayay culimmadii waxay sameeyeen dambe kutubta caqiidada ayay waxay ku magacaabeen kutubu sunna lidalika marka aragta assunna kutubta ku magacaaban magacaas le assunna ama sharxu sunna caqiidaday ka wada hadlaan haddaa dib u feeriso iyaga marka waxay ka wadaan sunnada caqiidada keliya waa kama wadaane maadaama waxa ugu muhiimsan sunnadii nabiga sala allahu calay ali wasalam kow ay caqiidada tahay oo qofkii ka dhumaana de sunno aanu marnaba haysanin ayay waxay ka dhigeen marka caqiidadii bay si gaara ugu magacaabeen assunna ayb intaa marka haddaa fahamtay dariiqa rasuulka sal ll slam ogaada oo laazima wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin khulafaa raashidiin dariiqoodana ogaada oo laazima oo ku dhaga khulafaa raashidiin marka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali weeyaan dariiqa ay khulafaa raashidiin ku kulmaan waa dariiq xaq ah waay naam dariiq baatila ma noqonayo sunnada khulafaa raashidiinna sunnada nebigaa laga hormariyey sunnada nebigaa horeyso maxaa yeelay yacni xagga darajo ahaan iyo yani dhinac walba sunnada nabiga ku horeysa sal slam ayb maxaa yeele ayaga sunnadooda maxaa maxay ku mutaysteen in dariiqooda la raaco waxay raaceen sunnada nebiga sala allahu aleyh ali wasalam saasay ku mutaysteen idan sunnada nebiga asala iyadaa darajada koowaadna ah nacam sunnat lkhulafaa khulafaa raashidiinna waxaa weeyaan waa tabac sunnada nebigay raacsan tahay soo ma garanin haddii marka ay dhacdo khulafaa raashidiin inay ayaga mas'ale isku khilaafaan sunnada nebigaa loo celinaa kii u dhowaa la raacaya markaas soo ma garanin marka waxaa kaloo xadiidka ku tusayaa inaan laga maarmeynin fahmka asxaabta sunnada nebiga qaado say asxaabta u qaateen u qaado maaha sida adiga aa ah jeceshahay qofka uu rabo ma aha cadduu calayha binnawaajidi goos dambeedka ku qabsada yacni saa ugu dhegaysaan shayga aad ilkahaaga ku qabsato waa lagaa dafi karaa goos dambeedka laakiin waxa aad geliso waa adag tahay in lagaa dafo marka xoog u qabsada waa macnaheeda waiyaakum iska ilaaliya waxaan idiin kala digayaa idinka iyo xudathaati lumuuri waxyaabaha diinta lagu soo daro maxaa yeelay wixii diinta lagu soo daray lagaama aqbalayo man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun baan soo marnay waa lagugu celinaa fa ina kula bidcatin dalaala xadiidkanna macno kaloo noo faa-iidiyay bidca kastaa baadi waayo marka ibnu rajab iyo culamadu waxay yidhaahdaan qaacidda waa arrintan bidco kasta inay baadi tahay qaacido guud ah bidco ka baxaysaa ma jirto maxaa yeele nebigu muxuu ka hadlaa isaga bidcada sharciga oo ka hadlaa bidco macno sharciga macnay ku leedahay luqadana macnay ku leedahay luqad macnihii luqadda ma laga hadlaayo macnaha luqadda maxaa waxaa weeyaan yani bidca manaa ama shayga badiica ah yacni waxa quruxda badan ee aan hadda ka hor laga yani waxa quruxda badan ayaa la yidhahdaa ama abuurista badiicu samaawaati walardi marka laleeyahy o kale allihii dhul iyo cir bilaabay aan cidna ka fiirsanin eh, badiic eh, eh, shaygan hada shayun badiic yani shay qurux badan waay faa'iq ah waay macnihii taas hadda maaha wax nabiga uu ka hadlaya sal ll ly slam bidcada nebiga uu ka hadlaya waxaa weeyaan maa uxdita fi ddiini waa wixii diinta lagu soo daro min gayri mithaalin saabiq tusaale ka horreeyay la-aantood asal u marqaati kacaayo diinta kamidaan aanay jirin wixii asal diiniya uusan u markhaati kacaynin diintanna lagu soo daray bacda nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waxay noqonaysaa bidco nacam idan marka bidcadu laba qeybood ay u qeybsantaa marka culimmada oo usuusha bidacda ka hadasho bidca xaqiiqiya iyo bidca idaafiya albidcatu alxaqiiqiya waxaa la yidhaha wixii aan asal diini ah midnaba aanan ku lahayn wixii aan asal diiniyaba aan lahayn baa la yidhaha sida qofku inuu yidhaha maalan anagu haddaan reebilnahay laftaas ma jebino dhuuxeeda ma cunno annaga waxaas ma cunno waa ka caagannahay bidca xaqiiqiyo maalin ku taal ma lahan asal diini oo laga helayo male waxaas oo kale waana waxay mushrikiintu samay jireen suurat lancaamna ilaahay uga warramay subxaana wa tacaala bidca idaafiya jirta midaasay dadka u badan yihiin marka iska jir albidcatu lidaafiya waxaa weeyaan shaygan asal ahaantiisa diinta waa laga helaa laakiin waxaa lagu daray hab zaa-ida oo loo sameynaya lagu ziyaadiyey hab zaa-idaa lagu daray waqti zaa-idaa lagu soo daray hay-ad gaaraa loo same ayaa lagu daray sharciguna kuma darin hab gaara oo sharcigu aanu ku darin baad adiga kusoo daraysaa lama ogola taasoo kale marka bidacda hadda jirtaana marka aktarkoodu taasay u badan tahay maalan mawliidka mid a ah, ixtifaalka mawliidka in nabiga caleyhi salatu salaam siiradiisa laga sheekeeyo nabiga lagu salliya cid diideysa ma laha bal ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima laakiin labayo tobanka rabiicul awal adiga maxaa u qabsanayna taas intee diinaa ku faraysa midaas marka waxaa weya midaan bidca idaafiya la yaraa waxaas kale naca waxaa weya shaygan asal diinta waa kuley laakiin meesha la dhigay iyo habka loo dhigay ayaa adaa wax ku darsatay culimmadana aad bay arrintaa iyadaa uga digi uga digi jireen waana radi jireen waxaa ka mid a ah imaam malik raximahullah waxaa sugnaatay in nin uu yidhi albaacis fi inkaar ilbidac walxawaadis uu ku werina eh, abu shaama wuxuu yidhi imaam malik raximahullah nin bau maqlay eh, nin baa su-aal weydiiyey wuxuu yidhi min ayna uxrim xaggeen ka xarmadaa buu yidhi maaligow markaasuu yidhi meeshii nebi maxamed ka xarmaday ka xarmuu yidhi markaasuu wuxuu meeshii nebi maxamed ka xarmaday dulxulayfa waa madiina shan mayl meelahaas meelahaasay jirtaa markaasu isaga wuxuu yihi maya aniga waxaan ka xarmanaya nebiga qabrigiisa agtiisa masaajidka nebigaan ka xarmanaya intaas marka shantaas mayl anoo xarmanaan soconaa ajra ii ziyaadayo ajr ayaa ii kordhaya markaasuu wuxuu yihi innii akhshaa calayka alfitna war anuu fitnan kaaga cabsanaa buuyihi markaasuu ninkii yidhi wa ayu fitnatin fii amyaalin asiiduha fitnada ka dhalanaysaa waa maxay buu yihi dhowr mayl oo aniga aan ziyaadinayo intaa yartaa maxaa ka dhalanaya haddaad u fiirsata yacni ixraamka in la xarmado wax fiican waay wax aada u wanaagsan waay asal bay leedahay laakiin meeshii nebigu uxaday maahna meel kaloo la aaday markaas imaam maalik hadalkaas ku yiri aniga wuxuu yidhi allah wuxuu yiri buu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu ow yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyeen oo ka digtoonaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafaayo in cadaab in fidno ay ku dhacdo ama uu asiibo cadaab xanuujiyo ibnu cumar nin buu maqlay indhisaayo alxamdu lilahi wasalaamu calaa rasuulillahi buu yiri wa ana aquul buu yiri anba saasaan dhahaya laakin maa haakada aclamanaa rasuulu llahi sal alla ly slam nebigu annaga sidaa nama barin buu yihi laakiin saciid ibnu lmusayab wuxuu arkay nin salaada subax ka hor laba ragca ka badan tukanayo oo sujuudi ku dheeraanayo rukuucdii dheereynayo markaasuu wuxuu yidhi nebigu labau tuka jira ninkii ninkiibaa marka wuxuu yidhi ayucadibuni illaahu bihaatayni rakcatayn ma wuxuu igu cadaabayaa salaaduu yidhi laba ragcoo aan ziyaado ula imid ma alla igu cadaabaya markaasuu wuxuu yihi alla kugu cadaabi maayo sidaase wuxuu kugu cadaabayaa walaakina allaha yucadibuka bimukhaalafatika nabiyahu sal l slam linabiyihi sal l slam khilaafka aad nabigiisa ka hor imaanaysa yuu kugu cadaabayaa buu hadalka imaam maalik waxaa kaloo ku jirta riwaayo kale wa ayu fitnatin buu yidhi fitnadeebaa ka weyn buu yidhi inaa adiga u aragto fadiilo nebi maxamed gaarin inaa adiga la imaanaysood od gaarayso inaad adiga saa isu moodo fitnada ka daran waa maxay ilaa ninka bidcada sameynaya ama hay-ad ziyaada camal nebi maxamed aanu la imaanin alle inuu ku caabuda rabo waa nin dhahayo nebi maxamed anaa cibaado uusan samayninoo ani aan samayn karaa jirto arintaas marka aaday khatar u tahay dadkuna waa aad baa in badanoo dad kamid a ah marka waxbay dadka shubahaad bay ku furaan shubahaadkaas waxaa kamid a ah inay leeyihiin bidacda qaar waxaa jirto bidco fiicanaa jirta bidca xasana oo markaas imaamu shaafici iyo eh, ibnu eh, eh, suldaan alculamaa ciz bn cabdisalaam iyo bidcada kala qeybiyay imaamu shaaficiyaa yidhi bidca madmuuma iyo waxaa jirta bidca maxmuuda oo bidco ammaanan iyo mid caayan ayaa jirta yiri iyo waxyaabahaas oo dhan culimmada ibnu kathiir iyo ibnu xajar iyo ibnu rajab iyo jaamiculculuumka kulligood waxay leeyihiin bidcada luqada unbay ka hadlayaan haddaad u fiirsatana macnaha unbay ku hadlayaano ciz ibn cabdisalaam oo kale markuu soo qaadanayo bidcada waajibka ama bidca sunnada iyo markuu soo qaadanayo wuxuu leeyahay madaarista qur-aankaoo la dhiso iyo kutu kutubka qur-aankaoo la qoro iyo waxyaabahaasay soo qaadanayaan waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waa asal bay leedahay iyo cumar bnu lkhadaab ayaa taraawiixda dadka markuu tujiyey oo dadka markuu isu keenay ayuu wuxuu yihi nicmat lbidcatu haadihi alla bidca wanaagsantan riwaayo kalaa jirta uu leeyahay in kaanat haadihi bidca fala nicmat lbidcatu haadihi tani haddayba bidca tahayuu yidhi bidcaaba fiican yidhi marka inaanay bidco ahayn oo sharciyaad meesha iska fahmaysaan maa ka fahmaysaa bidcada sharciga marka bidcada sharciga ibnu xajar iyo kulli aimada waxay leeyihin dhan kulligeed waa wada madmuum tanaana sheegeyso haddii marka la dhaho bidca xasanaa jirtana macnaha imaanaya waxaa weeyaan xadiidkan fa ina kula bidcatin dalaala bidco kastaa waa baadi yani waxaa ka muuqdo cumuum waxaa la yihahdaa usuul fiqiga annakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid lcumuum fa ina kula bidcatin bidca waa nakiro fi siyaaqi nafyi bay eh, waxay ku timid marka eh, eh, annakiratu idaa udiifadan ujeedaa annakiratu annakiratu idaa udiifat tufiidu lcumuum nakirada haddii la idaafeeyo cumuumay faa-iideynay fa ina kulla bidcatin kulla iyo waxaa laysku idaafeeyey bidcadii waana nakiro idan bidco kastaa marka baadi qaacidada usuuligaa saas waay ayb culummaduna faina tan oo kale xadiidkii oo caa-isha oon soo marnay man axdatha fii amrina iyo kan iyo waxay u daliishadaan waxyaabo yacni ashyaadu waa labo wax ilaahi subxaana wa tacaala toos u xarimay oo uu maga magacaabay waxyaabo kalena marka waxaa weeyaan mid mid looma sheegin maxaa yale waa badan yihiin mid mid looma sheegi karo waa badan yihiin laakiin qaacido ayay soo hoosgalayaan oo lagu sheegay kanaa ka mid a ah. fa ina kula bidcatin dalaala waxaa soo gelaysa bidca kastaa soo gelaysa oo la sameeyay sanadkan haddii diinta bidco lagu soo daro cusub maxaa loo daliishanaa fa ina kula bidcatin dalaala soo ma garan mala maaha in la yidhaahdo bidco kastaa sharcigu waa inuu si gooniya oo u yiraahdo tan waa bidco iska ilaaliya tan waa gaawaa waxaa weyaan waa bidco mana banaana sidaa sharcigu maba ahanba qawaaci yacni sharcigu qawaacidu dejiyaa qawaaciddaasaana furuuc fara badan ay soo gashaa marka sidaa in loo ogaado waxyaabaha marka eh, bidacda ku tilmaamayaan qaarkood nebigayba ka sugnaadeen sida taraawiixdoo kale nebiga caleyhi isalaatu wasalaam saddex habeen baa lala tukaday oo jamaaca ahaan loola tukaday qaarkoodna waxaa weeyaan eh, diinba kuma saabsana qaarkoodna waa min almasaalix almursala masaalixda yani min almasaalix almursala qaacida masaalix almursalana macruuf weeyaano eh, usuulka iyo waxyaabaha baa lagu daraaseeyey halkan marka tafsiilkeeda laayiqu ma ahna in lagu sii tafsiiliyo faina kula bidcatin bidca kasta dalaalatun baadi weyn rawahu abu dawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix ayb riwaaya nisaa waxay ku daraysaa e, faina yani e, jaabir xadiidkiisa inu ahaan umalaynaya ama kan waxay ku daraysaa faina kula bidcatin dalaala wakula kula dalaalatin fi nnaar baadi kastaana naar unbay tegaysaa xadiidkan marka macaanidaas faraha badan baa ku jirta alxadiidu taasic walcishruun xadiidka sagaal iyo labaatanaad can mucaadin mucaadin radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah ahbirnii bcamalin yudkhilunii اljanata wayubaacidunii min annar qala laqad sa'lta can cadiimi wainahu layasiiru cla man yasarahu allah calayh tacbud اllaha la tushriku bih shayئa wtuqiimu الصlaata wtu'ti الzakata watasuumu ramadana wtaxuju اlbeyt ثuma qala alaa adulka clى abwaabi اlkhayr الصwم جuنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح xadiidkan isagana waxaa fara badan buu ka hadlaa oo isugu jiro waajibaad iyo aadaab iyo xifdu carabka in la ilaaliyo aafaadka ka imaada carabkana inuu aad inay aad iyo aada u daran yihiin bal waxaa dadka naarta geliyaba in carabka u badan yahay xadiidka sagaaliyo labaatanaad can mucaadin radi allahu canhu qaal qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow akhbirnii ii sheeg bicamalin camal yudkhiluni ljannata jannada i gelinaayo wayubaacidunii min annaar naartana iga fogeynayo taa marka waxay kutusaysaa asxaabta inay aada u danaynaayeen jannada gelitaankeeda naarta ka fogaashadeedana ay aada iyo aada u danaynayeen walidaalika yacnii ninkii wiilkii yaraayo mucaad ay isla doodeen oy ku doodeen arrintii yacnii ahayd intuu mucaad salaada tujiye uu ku dheereeyey wiilkiina uu ka goostay waa tii marka uu yidhi mucaad ninkaani waa waxaa markii loo sheegay waa munaafiq uu yidhi nebigaan u sheegayaa nebi wiilkiina wuxuu yidhi nebigaan ana u sheegayaa nebigay iskula tageen markaasaa rasuulka sal allahu aleyh ali wasalam wiilkiiba wuxuu weydiiyey adiga maxaad akrisaa buu yiri salaadaada maxaa ku akrisaa baa layidhi wiilka yaraa dhalinyarada ah markaasuu wuxuu yidhi amaa inii laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad anigu wax adiga aad ka damdamsiinayso tirada badan ma aqaan mucaad waxa tirada badan oo akhriyana ma aqaanu yidhi amaa inii anigu wuxuu yidhi as'alu llaha aljannata ilaahay baan janno weydiistaa wa acuudu bihi min annaar naarna waa ka magan galaa buu yidhi markaasuu nabigu wuxuu yihi xowl ahanu dendin annaguna intaa unbaa ka daba wareegeynaa waxa annagana aan ka damdamsiinayno tirada badanaan akrinayno macnaheedu waxaa weeyaan naar ilaahu naga magangeli jannana geli idan marka rasuulkii caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii oo dhan hamigooda muxuu ahaana inay naar ka magan galaan jannana galaan qofku markaasuu liibaan dhabana oo gacanta ku dhiga inta ka horeysa haddii adduunka waxa yaalla lagu siiyo laakiin masiirkaaga aadan ogeyn bal ay naarba ku dambayso waxaa weya waxay taraysa malaha lidalika ilaahi subxaana watacala wuxuu yihi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kasta geeriyay dhadhaminay wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz ninkii naar laga fogeeyo jannana la geliyo waa guulaystay buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala tiibuu marka mucaadi nebigu weydiina sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay camal ii sheeg jannana aan ku gelinayo naarna iga fogeynayo qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam laqad sa'alta can cadiim shay weyn baad su-aashay laqad sa'alta waxaad wax ka weydiisay can cadiimin shay weyn ayaad wax ka weydiisay wa inahu laakiinse isagu la yasiirun mid fudud weeyaan calaa man yasarahu llahu caleyhi qofku alla u fududeeyo qofkii ilaahay u fududeynayo tawfiiqda waafajinayana waa fududyahay waa yaryahay waa yacni waa alla wuu u fududyahay maxaa janno marka lagu galaa tacbudullaha allaa caabudaysaa allaad caabudaysaa laa tushriku la wadaajin maysid bihi billaahi alla shay waxba waxba ilaahay la wadaajin maysid cibaadadiisa meel xaqa alla horta meel iska dhig janno marka haddaad rabto inaad gasho xaqi alla laakiin haddaadan meel dhigin janno ma gelaysid adigana waxaa nabi allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa bani israa'iil acbudullaha rabbii wrabbakum inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkii alla u shariig yeelo janno alla waa ka xarimay ma gelaayo janno soo ma garanin kow marka wax jannada lagu galo xaqa alle inaad meel iska dhigto oo alla xaqiisa aada gudato xaqa alla waa maxayna an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an inay alla caabudaan dadka cibaadadana cid kale aanay waxba ku darin taa marka waa kow haddaad tiraa waxyaabaha ka sokeeya aan ku dadaala xaqa allana waa iska dayacayaayo haddii la ii sheegana waxaan leeyahay yacnii eh, magacyaan dadka ula aan u bixinaa oo yani towxiid ba la hadli kara haddaad tiri adi adi unbay ku dhibaysaa jannada unbay kaa hortaagnaanaysaa wa tuqiimu salaata salaadaad oogeysaa markaad xaq alle la timaado towxiidka aada gudato wax janno lagu galo wax ku xigaas waxaa weyaan tawxiidka waa salaada macana salaadaa oogeysaa waad toosinaysaa habkii nebiga u tukan jira ayaad u tukanaysaa wa tu'ti zakaata zakada ayaad siinaysaa xaqii muslimiinta xaqooda ayaad gudanaysaa watasuumu ramadaana bisha ramadaan baad soomaysaa lbeyta beytkaad xajinaysaa arkaanulislaamki weyn arkaanulislaam hadda imaanshada lala imaado jannaa lagu galaa uma qaala waxa uu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa irdaha khayrka ma ku tusaa buu yidhi haddii albaabadii khayrka la tuso iska gal un waay markaas khayrkiibuu marka ku raaxaysanayaa qofku asawmu junnatun marka meesha waxaa ku jirta inuu haa yidhi assawmu soonka junnatun gaashaan weeyaan soonku waa gaashaan muxuu gaashaan ka yahay naartoo gaashaan kaaga yahay nacam asiyaamu junna xadiiqudsi alqudsigiina saasu ah siyaamku iyo soonku waa gaashaan marka qofka hadduu soom badan yahay oo ramadaankii uu guto oo u sunnooyinkii soom iyo soonka sunnooyinkaa ku daro waxaa weeyaan gaashaan buu sitri iyo gaashaan buu naarta uga noqonayaa soonka nacam asawmu junnatun soonku waa gaashaan wasadaqatu sadaqadana tudfiu marka waxaa kaloo soonku gaashaan ka yahay shahawaadka yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilahay taqwadiisaa lagu kasbadaa oo waakii nabiga dhallinyarada kula dardaarma inay guursadaan hadda kaan awoodeyninna fa caleyhi bisoon soon inuu la imaado ku dadaalo faina lahu wijaa fa inahu lahu wijaa waa shahwadiibuu ka yani dejina soonku marka waxaa weeyaan eh, shahawaadka qofka laga yaaba inay naar u kaxeeyaanna waa gaashaan buu uga yahay naartii laftirkeedana waa kaaga gaashaan wsadaqatu sadaqadana tudfiu way daminaysaa alkhatii'ata gafafyaalka gafka ayay daminaysaa kamaa yudfiu lmaau biyaha sida u damiya annaara dabka wsadaqatu sadaqadana tudfiu way daminaysaa alkhadii'ata gafka gafka aad la timid iyadaa baktiyiinaysa oo daminayso kamaa sida yudfiu lmaau biyaha uu u daminayo annaara dabka biyaha haddaad dab ku shubto dabki waa baktiya gefkana sidoo kale sadaqada ayaa baabi-iso marka sadaqadu dembi dhaaf bay leedahay sidoo kale masaa-ibta qofka eh, soo gudboonaaneysana sadaqadu yacni waxay waa waa waa waa looga ilaaliyaa ayb wa salaatu rajuli ninkii salaadiisii ayaa albaabada kheyrka ka mid a ah wa rajuli qofka salaadiisa min jawfi leyli uu tukanayo barki salaada uu habeenbarka tukanayo salaatuleylka kamid a abwaab lkhayr haddaa rabto haddaad salaatuleylka waxyaabahan haddaad la timaada khayrka waa kuu furma albaabadiisa khayrkii albaabadiisa hadday hadday kuu furantana daacaba daacay kuu dhiibeysaa yani cibaadaba cibaado kale kuusii dhiibeysaa wa salaatu rajuli ninkii salaadiisa tukashadiisa min jawfi leyli uu tukanayo habeen barkii halkaa marka waxaa laga qaatay salaatuleylka inaa usoo kacdo inay tahay laakiin markaad seexanaysa haddaa iska tukato oo kadib inaa iska seexato subax soo kacdo salaatuleil ma aadan ma tukanin uma talaa wuxuu aqriyay nabiga sala allahu aleyh ali wasalam tatajaafaa junuubuhum tatajaafaa junuubuhum dhinacyadoodii ayaa wuxuu ka fogaanayaa canilmadaajici meelaha la jiifto dhinacoodii ayaa wuxuu ka fogaanayaa meelaha la seexdo xataa balaqa ilaa uu ka gaaray yacmaluun tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan rabbigood bay baryayaan ayagoo ka baqaayo ayagoo rabbi damcayo naxariista allay damcayaan cadaabkiisay ka baqaayan aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru laakhirata wayarjuu raxmata rabbihi ah. qof habeenkii taagan saacadihiisa oo sujuudsan oo rukuucsan aakhira ka digtoon wayarjuu raxmata rabbii rabbigay naxariistiisaana rajeynaya ma wuxuu lamid yahay qof oo seegseeg ah marka n oo aan macno badnayn oo tacbaan lamid ma aha yadcuuna rabbahum khawfan waطamcan wmima razaqnaahum yunfiquun waxaan ku arsuqnana wax ka dhiibaayo falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanuu yacmaluun nafi ma oga waxa loo qariyey oo ilqaboosi ah ma oga oo jannada markaa ku jiro jazaan bima kaanuu yacmaluun uma qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin mucaadow bira'si lamri arrinka madaxiisa islaam alamru una diinka u diinta madaxeeda makuu sheegaa wa camuudihi lafdhabarta diinta makuu sheegaa wadirwatu sanaamihi kurskiisa baarka ugu sareeya makuu sheegaa saddex waxyaabood alaa ukhbiruka bira'si lamri diinkii madaxiisa makuu sheegaa wa camuudihimu kuu sheegaa lafdhabarkiisa lafdhabartiisa wadirwati sana wadirwati sinaamihi kuruska baarka baarka ugu sareeyo diinta kuruskeeda baarka ugu sareeya meesha ugu sarreyso fiinta ugu sarreyso miyaanan kuu sheegaynin buu yiri marka feeri tusaalahan cajiibuu leeyahay qof haddii madaxa laga gooyo ma noolaana ma noolaanayo ra-sul amri nebigu waxa uu dhihi doono waxay ka dhigan tahay marka madaxaaga diinta madaxeeda marka waxay ka dhigan tahay haddaad weysa yacni qof madaxa laga gooyo kalaad ahaanaysaan dhabartii qof ka jabay ma istaagi karaa ma socon karaa waa maya waxa uu nebigu lafdhabar diinta uga dhiga marka haddii lagaa waayo waa jajabsantaha adiga dhan diin aan kacaynin baad marka wadataa soo ma garanin waxa uu nebigu baarka ugu sarreeyo uu ka dhigayna haddii la waayo isagana diintii ma masara noqonayso kormama kor noqonayso ciil iyo dhibaato iyo waxaa un lagu jirayaa yani iyo dulli qultu waxaan idhi buu yihi mucaad balaa inaad ii sheegin iska daya rasuulka ilaahi ii sheeg yaa rasuul allah rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi ra-su lamri diinta madaxeeda alislaamu weeyaan waa tawxiidka waa islaamka islaamka muxuu ka bilowdaana shahaadatu an laa ilaha illa allah ana muxamedan rasuulullah buu ka bilowdaa wa camuuduhu diinta lafdhabarkeedana asalaatu salaad weyaan lafdhabarkiisana waa asalaatu salaada wa dirwatu sanaamihi kurskiisa fiinta ama baarka ugu sareeyaana aljihaadu weeyaan waa jihaadkii haddii jihaadka la waayo diintii yacnii kor noqoshadeedii iyo cizigeedii iyo ma muuqanayo waa iska ciishoontahay un mar walba saddex waxyaabood oo aada tawxiidka islaamka oo asal yacni tawxiidka uu u yahay salaadii oo lafdhabar laga dhigay iyo yani kuruskii ugu sareeyayo jihaadka laga dhigay uma qaala markaasuu wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin mucaadow bimalaaki dalika kullihi kaagaas dhammaantiis waxa kuu waxa majaraha u qabanayo alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bimalaaki dalika kaagaas waxaas aan kuu soo sheego dhan shayga hanan kuu hananaayo kullihi dhammaantiis nacam bimalaaki dalika kullihi waxa aan kuusoo sheegay dhammaantiis waxa hanan karo oo yacnii aada ku hanan kartid miyaanan kuu sheegayn qultu waxaan ihi buu yihi balaa yaa rasuul allah inaad ii sheegin iska daay ii sheeg fa akhada bilisaanihi carabkiisau qabtay fa akhada nebigu wuxuu qabtay bilisaanihi carabkiisa qaala waxa uu yihi kufa calayka haadaa kan iska reeb buu yidhi kufa celi oo reeb calayka adig korkaaga ka reeb haadaa kan carabkaaga celi control inta aan kuusoo sheegay kana u asal ah inta aan kuusoo sheegay bimacnaa waxaa weeyaan majaraha kana u haayo marka haddaad carabkii xifdiso waayo oo aada wax ilaahay raalli ka yahay mooyaane wax oo maslaxadaada ku jirta mooyaane aada wax kale ku hadlin inta kale waa kuu sahlan tahay carabka qofka hadduu tadriib ku sameeyo oo tababaro waxaan kale dhan daacaadkan kaleo dhan waa u sahlanaanaya carabku laaki haduu sii daayo daacaadkan kala adkaanayo oo ku adkaanayo culimmadu marka waxay dhahaan way dhici kartaa daacaadkii kale qofka intuu la imaado carabkiisa uu kontarooli waayo qof salaatuleil usoo jeeda habeenkii maalintii subaxii shahaadatu zuur furaayo ama been sheegayo waa la arkaa laakiin qof carabkiisa xifdiyey oo ilaaliyey oo yacnii daacadiisu galabgalab tahay ma la arkaayo maxaale wixii ka dhib badnaaybaaba la yimid moogta nacam soo ma kasan alaa ukhbirukum iyaanan kuu sheegaynin bibalaaki dalika kullihi midka kaasoo dhan kuu hananaayo qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah inaad ii sheegin iska daaya ii sheeg fa akhada bilisaanihi carabkiisuu qabtay qaala waxau yidhi kufa calayka haada kan celi buu yidhi qultu waxaan idhi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow wa inaa anagu aakhaduuna kuwa loo qabanaayo miyaan nahay dadka qaar lamu-aakhiduunay dhahayaan ma aha lamuaakhiduuna lamu'aakhaduuna weyaan maxaa yaele aakhiduuna haddaad tiraa kuwa u qabanaayo miyaan nahay oo anaga saana macnuhu sax ma aha wuxuu yidhi wainaa anagu lamu-aakhaduuna kuwa loo qabanayo miyaan nahay bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayna oo waxaan aan ku hadlayna ma naloo qabanayaa buu yidhi mucaad qaala nebigu wuxuu yidhi hakiladka umuka hooyadaa ha ku weyso hooyadaa ka gablane marka macnihii habaarka ma wado carabkoodaa ku batay war gablame oo kale waa meesha annaga aan ka dhahna carabkii baa iska bartay laakiin ma habaar lagama wado takiladka umuk hal yakubu nnaasa dadka mmmaku tuuraa fi naari naarta maku tuuraya calaa wujuuhihim wjiweji wejigooda ma ugu tuuraa aw calaa manaakhirihim ama foodooda naarta ma ugu tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkoodu carabyadoodu waxay gurteen mooyaane oo dadka yacni naarta ma waxaa ku tuura ilaa wixii carabkooda ou gurtay maahane wixii carabkoodu ou shaqaystay unbaa dadka naar ku tuuree carabku waa xubinta aan daalaynin aadka u shaqada badan waay markaa nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi wahal yakubu nnaasa yakubudaas faacilkeeda xasaa-idu alsinatihimta damba waay wahal yakubu nnaasa dadkama waxaa ku kufiyo oo ku tuuro fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejwejigooda ugu tuuro aw calaa calaa manaakhirihim ama ugu tuuro foodooda wejiga qeybta hore ilaa xasaa-idu alsinatihim carabkooda waxyaabaha ay gurteen mooyaane rawaahu tirmidiyu baa xadiidka wariyey wa qaala tirmidi waxa uu yidhi xadiidun xasanun saxiix xadiidkani waa xadiid xasana oo saxiixa buu yidhi marka xadiidkan macaani aada u fara badan baa ku jirto nabigeena caleyhi isalaatu wasalaam si fiican buu ugu naseexeeyey mucaad ibni jabal radi allahu canhu mucaadna su-aasha aada ugu dadaalay inuu soo gaabiyo su-aal aada u miro dhal badanna ou nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu weydiiyo inta muslimiintae ka faa-iideysanaysana waa ujeedaayo ajar buu ka helayaa nacam hada wbillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa wasaxbihi wasalam